رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله لا التي لنفي الجنس عمال إن نجعل لله في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخابر اذكر رافعا وركب المفراد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا marfuuca aw mansuuba aw murakaba wain rafacta aawala laa tansiba wmfrada nactaa limabniyin yali faftax aw inصibaan aw irfac tacdili sheekhu raximah llahu tacaala halkan wuxuu ka bilaabayaa <clears throat> waxaynu ku guda jirnay nawaasikhdii nawaasikhu libtida walkhabar nawaasikdu xagga camalka way qaybsami jireen xagga daat ahaana way u qaybsami jireen xagga camalka way qaybsami jireenoo maa yarfacu lisma wa yansib alkhabar waa kaanayo walaalaheed iyo afcaalu almuqaaraba iyo maa yansib alsm wa yarfac alkhabar marka kuwa hore waxaa ku jira kuwa xuruuf oo alxuruuf almushabahatu bilaysa maadii iyo laadii iyo laata iyo intii ree caaliya soo ma garanaysa xuruuf way ahaayeen iyo maa yansib alsma wa yarfac alkhabar wada xuruuf bay ahaayeen laakiin waxaynu ka soo qaadanay lix xaraf oo ka midaynu soo qaadan lina ana layta laakina lacal kaana cagsu maalikana min camal halkaasaan soo qaadan intii saasa u xidhiirsanaayeenba korka la tiriyo cadadkooga culimada qaarkood waxay dhahdaan waa sideed culimada qaarkoodna waxay dhahdaan mayana waa toddoba saxiix markaa lix waynu soo qaadano cashirkii xale dambeeyey baa ka mid ahaa laadana inoogu geeya soo toddoba maaha casaabay culimada qaarkood ku daraan casa ayay culimada qaarkood waxa weeyaan ay ku daraan waayahay markaa sideed bay noqonayaan sideed xaraf ayaa waxa weeyaan ay noqonayaan markaa laad way farabadan tahay laadan loo jeedaay waa laada camal falaysa laada naafiyada wey oo shaqaynaysa camala laysa ama shaqaynaysa camala inna ama caatifadaba ade caatifada lafteedu dee nefiyay faa'idaynaysaa marka camalka inna oo kale ayay qabanaysaa laadu waayo ina waxay ka shabahdaa afar dhinac laada iyo inadu waxay iska shabahaan afar dhinac bay iska shabahaan wejka koobaad ini waxay gaar ku ahayd jumla ismiya laada naafiyadiina waxay gaar ku tahay jumla ismiya waa wejka koobaad iska shabahan wejka labaaday iska shabahan inadu waxay faa'iideyn jirtay tawkiid fi lihbaati laadina waxay faa'iideynaysaa tawkiid fi nafyi waayo ashayu yucraf binadirihi kama ana shaya yucraf binaqiidihi way iska soo horjeedaan midna nafyi bay faidinaysaa midna ibaat bay faidinaysa soo maa markaa midna tawkiid ihbaatiya faidinaysa midna tawkiid nafyiya soo laba maa mid kasta awalka dhacda sadaaray leedahay intuna sadaaray leedahay laaduna sadaaray leedahay innaduna sadaaray leedahay laaduna sadaaray leedahay wejka afraaday iska shabahaan laad waa laba xaraf inadii haddii aynu fudaydinana o aynu shidka ka daynana laba xarafay noqonaysaa marka afartaa wejba iska shabahayaan maxay intii iyo ayo eh, inadii iyo ayo iyo laada naafiyada cashirkeen uu ku saabsan yahay haddaba laadani shuruud bay iska leedahay lix shardi bay leedahay lixdaa shardi marka la helay camal falaysaa lixdaa shardi afar waxaa loo shardiyaa lidaatiha iyada lafteeda loo shardiyaya halna waxaa loo shardiyaya limacmuulayha labadeeda macmuul halna waxaa loo shardiyaya lismiha mayna lix shardian lixdaa shardi baa markaa lagama maarmaana lixda shardi afarta shardi hore ee iyadu u noqonaya kownuhaa naafiya sheekh waa inay naafiye tahay isla fani maxaa ku baxaya zaa'ida hadday tahay dee noqon mayso naahiye haddii ay tahayna dee ficilkay gashaa mayna ficilkii gelin marka inay naafiy tahay waa shardi daatadeeda loo shardya waa inay naafiye tahay zaa'ide hadday tahay de maba camal falaysaba naahiye haddii ay tahayna ficilkayba gashaa halkaa inooga tuur liljinsi jinsi waa inay anfiyeyso waxaanay anfiyeysaa jinsi waa inuu yahay maxaa ku baxay laa annaafiya lilwuxda laadii tacmalu camalaliisa soo ma garanaysaan maxay anfiyeysay ama jinsi bay anfiyeysay ama wuxday anfiyeysa marka waa wuxda wey wuxday taasi anfida laakin tan waa maxay jinsi bay anfiyeysa shardi labaad ma shardiga saddexaad nasan anfintaa jinsiga anfisa nas bay ku taha ku caddahay laadii tacmalu camali laysi shaqaynaysay nasku may ahayna daahir bay ku ahay ya daahir bay ku ahay laakiin tan way ku caddahay sow saddex maa shardiga afraad ee loo shardiyaya waa cadama jaarin laha xarfu jarna waa inaan u gelin xarfu jarna iyada waa inaan u gelin sida tusaalaan ji'tu eh, bilaa zaadin adibtu min laa shayin waxba la'aan maska cadhooday adag ku taalaade soma adibtu min laa shayin jitu bilaa zaadin jitu bilaa zaadin markaa basriintu waxay leeyihin haddii sida ay noqoto xarfu jar u galo mey ma caamal falaso maba caamal falaso kuufiyiinna waxay yidhahdeenba war laadan ha ku dawakina waa bimacnaa hayru markaa haddii xarfu jar galo waa bimacnaa hayru alayh salaam markaa waxaa loo idaafeeya nakirada xarfu jerkana iyada lafteedu jiray oo waa maxay jitu bilaa zaadin jitu biayri zaadin bay kuleeyihin laadina bimacnaa ayri weeyaan bay kuleeyihin xarfujirkiina u galo waaba ismi de mana ismeen waa ismi bay kuleeyihin iyagu marka afartan shardiya loo shardiyaa iyada daatadeeda loo shardiyaya hal shardina waxaa loo shardiyayo wawaaxidun limacmuulayha labadeeda macmuul wahumaa tankiyaruhumaa labadaba waa ina nakiryihin ismigu waa inu nakiryahay khabarkuna waa inu nakiryahay oo waayahe laa ilaaha ila de madaxa intaa ku leekan sama isku diyi kari maysid ilaaha ila kalimatu tawxiid <laughs> ya way kugu adkaante sooma <laughs> ya waaya labadeeduba inay nakire yihin baa shardiga ismigeeduna inuu nakire yahay khabarkeeduna inuu nakire yahay de laa ilaha illa allah way fududahay wain taqu laa raba ila allahu farfac ah, xariirigan kusoo qaadan mayna kusoo qaadan waayahay laa ilaaha illa lah way fududahay iraabteedu laa ilaaha waa ismigeedii khabarkeegime waa maxduuf ila laahudan waa khabarkeegi hasku odhanin limaada de waa macrifa allaahu acraf almacaarif mina ya de way ku camal fadli haday tirada ka warran soodigii imika nuna labadeeda macmul waa inay nakriyiin sheeko waxaa laga bedelaya khabarka khabarkaad soo qadaraysid baa laga bedelaya dalika biana allaha huwa alxaqu laa ilaaha xaqun ila allahu aw laa ilaaha eh? laa ilaaha bixaqin ila allaahu oo xarfujirba gelisay ama sidiisaaad ku daysa marka halkaasaa laga bedelaya ha iska odhanin ila allah odana khabarkaya waa halis wey dee qaacidada kaa jabasada soom waay hal shardina waxaa loo shardinaya ismigeeda waa maxay itisaaluhu biha ismigeedii iyadu waa inay xidhiidhaan waa inaan la kala faslin waa inaan he inaan la kala saarin haddaa la kala saaro ka waran dee way iska buraysa laa fiiha awlun haddaa la kala faslin soo daa burteba so si fiican maynaan fahmin lixdaa shardi adaba ayaa loo shardiyayaa lixdaa shardi markaynu ka helno camalkii inay qaban jirtay oo kale ayay qabanaysaa ismigiina way nasbinaysaa khabarkiina way rafcinaysaa intaas mayna noo fududayn haddaba laqmada eega haddaba u fiirso laa allati linafyi jinsi jinsi baan <laughs> u fiirso laa haadaakani baabulaa laa baabkeedii weeyi allatii laadaasoo linafyiljinsi linafyi xukmilkhabari khabarka xukunkiisa anfintiisa u sugnaatay can jinsiga laga anfiyo markaad leedahay laa rajula fi daari jinsiga raganimana anfiyaya ma ee waa maxay khabarka xukunkiisa ayaan ka anfiyaya maxay jinsiga sidaa weyaan macnu laa rajula rajul fi daari daarta kuma sugno fi daarid waa maxay fi daari kuma sugno fubuudkaasaad anfiyeysa ee waxaad anfiyeysaa jinsiga raganimo ma ha khaldamin limaada ya liana anafya inamaa yatacallaqu biاlaxkaami ladawaat nafyigu wuxuu ku tacaluqaa oo la anfiya waa xukun daat lama anfiy daat la anfiya ya daat lama anfiy maa xukun baa la anfiya xukun baa la anfiya xurimat calaykum ummahaatukum hooyooyinkiin baa laydinka xaaraantinimeya la ma daatse lafteeda ya axkaamta kuma tacaluqda daato maxay ku tacaluqaysaa nfyiga kuma tacaluqayo aatada lakin muxuu ku tacaluqaya xukunku ku taaluqaya xukunka ayuu ku tacaluqaya marka waxaa la anfiyaya xukunka khabarka ayaa jinsiga laga anfiyaya ee jinsigiiba la anfiyaya macnuhu maa iyo kaa khaldamid haska jeedin wuxuu yidhi sheekhu camala ina ijcasha doono ila laba mafcuul bay qaadan jirta ijcal yeel camala ina ina camalkeeda lilah kaainan mid u sugan lilah laa mid u sugan ka yeel fii nakirati nakira dhexdeedna ugu sugan laada oo jaaadka ku soo gaadhay laadu mufradatan xaalay tahay mid la keli yeelay aw mukararatan xaalay tahay mid la soo celceliyey sheekh muxuu ku siiyey wuxuu ku siiyey camalkay qabataa waa maxay camalkii inna ee aad soo baratay sheekhow laada sii kow shardi buu raaciyo fii nakiratin buu ku yidhi nakiranimada isminimana ismiyega kuma qeydin khabarkeega kuma qeydin idan halkaa maxaad ka garanaysaa labadeeda macmuulba inay nakira yimin halkaa ka garanayna ismigeeduna waa nakiro khabarkeeduna waa nakiro waxaa kaluu inoo raaciyey ama laadu mufrada noqoto sida laa rajula fi daari ama ha noqoto mid mukarara ah sida laa rajula fi lbeyti walamra'ata ama ha la soo celceliyo ama mufrada ha noqotee in la camal siiyaa meeshii taalla laakiin mid ogow waxay ku kala duwan yihiin marka ay mufradada tahay in la camal siiyaa waa waajib marka ay mukararada tahay in la camal siiyaana waa jaais intaas mid ku kala duwan yihin mufradada tahay in la camal siiyaa waa waajib laakiin markay mukarar tahay in la camal siiya waa jaais intaas ka duwan yihin laakiin ama mukarara ha noqoto ama mufrada ha noqote in la camal siiyo ayaa meeshii taalla haddii shuruudi laga helo marka baydka maxaynu ku qaadanay camalkay qaadanaysaa waa maxay waa camalkii ini qaadan jirtay shardina waa inoo raaciyey oo ah ismiyada iyo waa inay nakiro yihiin ama mufrada ahaato ama mukarara ahaatee maxaa la samaynaya waa la camal siinaya laa rajula eh, qaa'imun saadhe ama laa rajula fi lbeyti walaa mraata i beyti de tadnaba khabarki waxan uga xadfiyey lidilaalati alawal qaacidadan wana soo tadbiiqinay la tahay iyadoo labada goorba xudifa alawalu lidilaalati athani xudifa athani lidilaalati alawal labadaba wana soo taqriirin waa iska basiid marka marka saasay noqonaysaa labadooduba inay nakiriyihin saasay noqonaysaa wixii la arko iyaga oo macrifo ana ka warrama waa la awilaya de saddex meeloodba malaa lagu arkayba saddexda meelood waxaa ka mid a qadiyatun eh, laa abaxsanin laha cumar ibn khaaab maqaaladiisa qadiyatun eh, laa abaxsanin laha waa qadiya aan cali bn abi aalib aan helin qadiya aan helin cali bn abi aalib haadihi qadiya laa abaxsanin laha oo sababta macrifo noqotay waa la awilaya maxaynu ku awilanaa qadiyatun laa faysala laha waa qadiya cid kala saartay oo kala xukunta ayna jirin marka waxaynu ku awiilanaa maxay ismigana kirada aan ku awiilana saxiix walala wuxuu yidhi sheekhu ijcal mafcuulkaygii koobaad waa camala kii labaadna waa lilaada fi nakiratin iska taxaluju mufradatan jaa'adka faacilkayga ka xaale oo mukararna ku cadaf ijcal yeel camala inna inna camalkeeda yeel kaa'inan mid u sugan lilaa laa mid u sugan fii nakirati nakira dhexdeedna ugu sugan laada oo jaa'ad ku soo gaadhay ka adiga ku soo gaadhay mufradatan xaalaay tahay mid la keli yeelay oo aan la soo celin ow mukararatan xaalo ay tahay mid mukarara ah oo hee la soo celceliyey tusaalayaasheed waa maxay laa rajula fi daari laa rajula fi daari wala mar'ata waa intaaba fansib bihaa mudaafan aw mudaarica wa bacda daka alkhabar adkur raafica fansib fadan waa faau tafriiciya waar maadaama oo aad baratay laadu camalka ay qabatay inuu yahay camalkii inay qaban jirtay oo ismigiina ay nasbinayso khabarkiina ay rafcinaysaa mar haddii arrinta aad ogaatay dee fansib biha laadii ku nasbi wey waa faau tafriiciya fansib ku nasbi bihaa laadii mudaafan mudaaf ku nasb ismi la idaafeeye ku nasb aw mudaaricahu ay aw mushaabihalmudaafi bay ka dhigan tahay mudaafka kii shabahay ku nasbi wa bacda daaka wadkur sheeg alkhabara khabarkii sheeg bacda daaka ismigaa mansuubkaa dabadii khabarkii sheeg waa yahay raaficahu ay raafic alkhabari khabarka mid rafcinaya xaaladaa tahay warakibniyahu tarkiibi oo isasaar almufrada mufradka maca laalaala jirkeeda faatixanay baaniyaan xaalaad tahay kii ku binaynaya bilfatxati fatxo lahu ismiga mufradka wadalika tusaalihii kainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeye laa xawla xeelad walaa quwata iyo abood ay kainu lana anaga noomay sugnaan wajcalan yeel oo yeel ahaaniye ka labaad marfuucan ka yeel ow mansuuban mansuub ka yeel ow murakaban mid laiskorsiiye ka yeel maca laalaala jirkeeda wain rafacta haddii aad rafciso awalanka hore haddii aad rafciso laa tansibaa ay falaa tansibi aaniya ka nasbin waay wuxuu leeyahay sheekhu <clears throat> ismiga laa saddex inuu noqdo ka mannaan maayo ima an yakuuna mudaafan wa ima an yakuuna shabiihan bilmudaafi wa ima an yakuuna mufradan waa saddexdaa mido sooma haddaba saynu la dhaqannaa saddexda mid kastoo ka midii ah buu yeelanayaa sooma ismigii laadu inuu mudaaf yahay isagaa inoo sheegay fansi bihaa mudaafan hadduu mudaaf noqdo waa maxay mudaafkii laa ulaama rajulin xaadirun ama mawjuudun waa mudaafte ulaama mudaaf rajulina idaafada waa iska taksiisun wey wax kalama kala kasbanayaan waa taksiisun waayo ulaam oo nakira aan nakira u daafin nakira nakira aduuge maxay iska dhalaan ya hadday u dhowda waa taksiiste sooma <laughs> ya mudaafka mudaafiliga macrifo ka kasbada dhade misa macrifo maasha waa nakira nakira loo idaafeeye laa ulaama ulaamuna nakirayn rijlumuna nakira taksiisin wey waaya ulaama imra'atan bada ka saar kolka ulaama imra'atan baa laga soo khasisay sooma inuu ghulaamka rag leeyahay man garan waa taksiiso eeg inuu mudaaf yahay sida laa ghulaama rajulin xaadirun oo kale iyo inuu yahay mayna mushaabiha mudaaf oo mudaarica hudan ku mudaaric bimacna mushaabih weeyaan muxuu shabbahaya mudaafka sida mudaaf ilayhiguba uu calaaqa u laleeyahay mudaafka ee ula xidhiidho ayaa he isagana waxa ka dambeeya uu ku dhammaystirmaya oo waa maxay maa tacallaqa bihi shayun min tamaami macnaahu weeyaan waa waxa uu la soo xidhiidho wax macnihiisii uu ku dhammaystirmayo waxaasi ama marfuuc buu noqoni ama mansuub buu noqoni ama maahe majruur buu noqoni ama ma cadaf buu noqon ba isku sacad kelmad la isku sacadfay noqon ba laba kelmadood la isku sacadfay marka mushaabihina macnihiis waa maxay waa kulu smin lahu tacaluqun ama waa kulu smin eh, lahu tacaluqun bima bacda saasuu noqonaya waaya tusaale waa maxay laa qabiixan ficluhu mamduuxun iminka qabiixan way sii camal falaysaa ficluhu faacil bay u haysataa ugu sii dhamaystirmaya wax dambe mamduuxna waa khabarkeegi laa aalican jabalan aalican he jabalan muxuu haysataa mafcuulnima uhaysataade laa khayran min zaydin waa lagu soo tacalujiyey ma lagu soo tacalujiye waaya kolkaa maa tacalaqa bihi shayun min tamaami macnaahu buu noqonaya muawal waa la dhahdaa mamtuulna waa la dhahdaa mushaabiha mudaafna waa la dhahdaa masl fani markaa labadaa mid kamid a ah hadii u noqdo ismigii laadu xukunkiisu waa maay waa anasbu lafdan lafdigaa laga nasbinaya mayna saxayn maxaad odhan laa ulaama rajulin laadani waa naafiyatljinsi ulaama isma ayo ismu laa mansubu calaamatu nasbina fatxatun daahiratu cala akhiri ulaama mudaafa rajulina mudaaf ili mamduuxna waa khabarkeyga marfuucada warka wuu dhamaadayba hadduu mushaabihan mudaaf yahayna xukunkiisu waa maay waa anasbu lafdan laa aalican laa naafiyatu liji saalican ismu la mansuba calaamat ismi fatxatun daahiratu calaa akhirihi intaa masl fani marka haddii uu noqdo ayo ismigii laadu mudaaf ama uu noqdo shabiihan bilmudaaf xukunkoogu waa maxay waa mucrab waa annasbu lafdan lafdigaa laga muujinayaaba nasbiy maxay noo yimid intaa markii uu kuu sheegay wuxuu ku yidhi wa bacda daka alkhabaraku raafica intaa dabadeed waxaad sheegtaa bui maxay khabarka raaficahu xaalaa tahay mid rainaya raaficahu xaalaa tahay mid rafcinaya horta khabarka inuu rafcisan yahy laskuma hayo laakiin waxaa lasku hayaa yaa rafciyey markaas marta adba rafci bu guhadee doontid raaficahu <laughs> ya adigagan socdaaba sheekh rafciyo bal horta khabarkii isagoo rafcisan sheeg halkaa maxaynu ka qaadanana haytaa tartiibtii baynu ka qaadanaa ismigu waa inuu horeeyo khabarkuna waa inuu dambeeyo kuwii hore muxuu kaga duwan yahay xitaa inada iyo walaalaheed khabarkoogu haduu ahaa jaari majruur ama daraf waa soo hormari jira waraacida tartiiba ilaa fi ladii kalayta fiiha aw huna hayr albadi xitaa isaga haddii uu daraf ama jaari o majruur u noqdo he ma soo taqadumi karo warkaas waa war dhamaaday saxiix markaa khabarkii dabadeed sheeg ismigaa mansuubkaa dabadeed khabarkii sheeg khabarkiina raafica buu ku yidhi xaalaata mid adiguba rafcinaya inuu marfuuciya waa lasla qaatay lakin yaa rafcinaya lasku haya kuufiin halkii hore unbay taagan yihiino halkii horeba maxay dhaheen kaani khabarka kuma camal falin innadana soo sheegnay khabarka kuma camal falin halkii unbay taagan yihin yow maxay leeyihin war khabarkan waxaa rafcinaya bay leyihin ayo jumhuurulbasriyiin ayaa rafcinaya leyihin ayo laadaa rafcinaysay leeyihin duqoodii oo siiba wey wuxuu leeyay meehan kala qaadno ismiga laadu hadduu mucrab yahay waa xilima mata idaa kaana mudaafan aw shabiihan bilmudaaf waa saxe waxaa rafcinaya buu leeyahy maxay laadaa rafcinaysa haddii laakiin ismigii laadu u yahay mata waa marka uu mufrad yahay mufradna baabkan maxaa loo yaqaana taa waad ka dheregsane he markaa wuxuu leeyahay may laadani may rafcin e maxaa rafciye buu leeyahay marfuucun calaa anahu khabarun mubtaday khabar mubtadanimaa lagu rafciye ku leeyahay halkaasu marya markaa ra'yihiisi isagu saasuu u kala jebiye saasuu u kala jebiye markaa raaficow sheekh waa ku yidhi adiguba rafci buu kuyi in laysku khilaafsan yahay halkaa wax dareemaysa yaa rafciya lasku haya laakin marfuucnimadiisa laskuma hayo halkaana waxaynu ka qaadanana ismigu inuu horaynayo khabarkuna u dambaynayo haddaba haddii ismigii laadu saddex buu noqonayaaba inuu mudaaf yahay iyo inuu e, shabiih bilmudaaf yahay xukunkoogii waan qaadanay hadduu mufrad noqdo ka warrama mufrad baabkan maxaa loo yaqaana maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf baab alcraabna maa laysa mahanan walaa majmuucan baab lmubtadai walkhabarna maa laysa jumlatan baab la iyo baab lmunaada baa isku mid waa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf waa isla faanay la tahay maxaa la samaynaya waa mebni yubnayaani calaa maa yunsabu bihi low kaana mucraba saxiix u fiirso warkaa waxaan ka daba taaganay halkaan ku idhi ismigii haddii uu mufrad yahay dee mufradkii caadigii a taqaanay haddii uu yahay maxaa lagu nisbin jiray xaalatun nasba fatxa soo maayn de adadin ku bune laa rajula mabniyu cal fati undhe fi maali nasba hadduu muan amahu jamc yahay ka war yubnayaani calaa maa yunsabaani bihi low kaana mucraban ymanade laa muslimiina iyo laa muslimayni waa yada mabniyun cal lyaai wey jamci maana saalim ka warama jamci maa nasu saalim maxaa lagu binaynaya maxaa lagu nasbin jiray kasre sameyn dee kasradin ku binayn laa muslima ti unda aayad baytushacirkaasa u daliila ina shabaab aladii majdun cawaaqibuhu fihi nalaadu walaa lidaati liishiibi ina shabaaba dhallinyarnimada alladii dhallinyarnimadaasoo majdun sharaf ay ahaatay cawaaqibuhu cidhibtiisu fiihi dhallinyarnimadaasa nalaadu ku macaansanaa buuri walaa ladaati lishiibi kuwa gaboobee caddaaday alla raaxa male kuwaas ya ashiib waa jamcu ashyaba ya ama cirada lafteediiba dho kolkaa mudaafu qadar lidishaybi kuwa cirada u saaxiibkii iyaga waktiga raaxada ka qaban bu leeyay maxalushaahidku maay walaa ladaati maxaa lagu bineeyey dee kasradii baa lagu bineeyey culimada qarki waa lama fatxaha la keeno ha la idhahdo he laa muslimaata takfiifkaan iska isticmaalnay kuleeyihin bayo takfiifkaan iska isticmaalno soo maynaa fahmin markaa ismiga saddexdii xaaladood uu noqonayay ima an yakuuna mudaafan wa ima an yakuuna shabiihan bilmudaafi wa ima an yakuuna mufradan soo mid kasta xukunkiisi maynaan qaadan haddaba halkaa markuu socdo sheekhu wuxuu soo celiyey halkan uu ina leeyahay warakib ilmufrada faatixanka laa xawla walaa quwata wahaani jcala muxuu ka wada waxa weeyaan dee axwaal baa ka bixi jirta ilaa laba la gaadhsiiyo inagu intayni baan gaabsanna insha allah waaya ilaa laba boqol baa oo suuro wa iska hadal adkaanaysa mufradka tarkiibi buu ku yidhi ayo laada maceega halkaa wuxuu ku ishaarayaa bay dhaheen culimmadu cilatulbinihi sababta loo bineeyey ismigan waa maxay waa litarakubihi maca laa ka tarkiibi hamsata cashara sida hamsata cashara oo kale ayaa laisku tarkiibiy bu leeyihi laa xawla walaa quwata tawjiihaana waxaa ku cileeya tacliilkaasi siiba weyhi lakin waa laga fiican yahay waa in la idhaahdo waa litadamunihi macnaa min alistiqraaqiya minta istiqraaqiyadahayd macnaheega ayay damirsan tahay ismiga laag ayuu damirsan yahay marka ismigani wuxuu shabahay xaraf waana saa tiradee waxaa kuga shabahay agga macnaha waxaana kugu shabahay waa minta istiqraaqiyadahayd macnaheeda waata halkaa beytku ku adeeyeba faqaama yaduudu naasa canha bisayfihi wa qaala alaa laa min sabiilin ilaa hindin soo ma faqaama waa istaagay yaduudu xaalo uu ka difaacayo annaasa dadka canhaa hinda xaggeega bisayfihi seeftiisana uu ku difaacayo wa qaala wuxuuna yidhi alaa baraaruge laa min sabiilin ilaa hindin hinda wadda loo maraa ma jirto anaa dhidban seeftiina waan hayaa ya yay garab maran buu leeyahy maxaljahaadku waa maxay laa min sabiilin laa sabiilaba iska moogta minta istiqraaqiyadiiba caddeeyeyba markaa macnaa min alistiqraaqiya damnisashada ay damnisatay ayaa loo bineeyey ismiyan laadaba insaa la ydhahdo weyaan saasaa fiican haddaba wuxuu ku leeyahay ismiga hore hadii aad binayso ismiga dambe nakirada dambe ismiga dambe ee nakirada saddex wij ku banee waa hore hadii aad binayso ka hore haddii aad rafcisana ka dambe isaga laba wijun ku banee laba wej unahe ku banee marka waa maxay ismigii laada laadii iyo ismigeedii ayaad keentay xarfu cadaf baad keentay xarfu cadafkaaad keentay waxaad ku soo cadaftay ismi mufrida oo nakiraa nakiradiinalaadiina waad soo celcelisay ismigaa dambe ee laadu ay u soo noqnoqotay saddex wej baa ku banaan ka hore haddaynu ku binino ismiga hore haddaynu rafcinana ka dambe laba wej ku banaanaanaya tusaale waa maxay saw laa xawla walaa quwata iminka ma haysid laa xawla walaa quwata walaa quwatan dambe eed soo celisay ilaa ismigii hore ee laadaad wax ku soo cadabtay sooma ismi kale oo mufrad oo nakiraad ku soo cadabtay sooma laadiina waad celcelisay sooma ismigaa dambe ismiga hore haddaynu fatx ku banaynin idhaahno laa xawla ka dambe waxay noogu banaan saddex baa noogu banaan maxay noogu banaan hadda kii waa laa xawla ku dabro waad binays ka dambe saddex bay noogu banaan inaad tidhaahdid walaa quwata kowdhe iyo inaad inaad rafcisid walaa quwatun iyo inaad nasbisid walaa quwatan saddexdaasaa ku banaan masl tawjiihoogu muxuu noqonaya agga raab laa xawle iyadu warkeegu waa cadyahay xawle ismullah mabniyun cala alfatxi fi maxalli nasbin walaa quwata inaad tidhaahdid laadani sida tahoroo kale camala ina qabatay walaa quwata quwatana waa ismigeedii mayane taas waa kolkaynu nidhaahno maxay walaa quwata markaynu nidhahno wey iyo inaynu iska rafcino o inaynu idhahno inaynu iska nasbino o inaynu idhaahno walaa quwatan markaana waa maxay waa cadfan calaa maxalli ismi illaah laada ismigeedu waa maxay halku yaalla في محل نصب منol مبني على الفتح في محل نصب mnahay laada maal laada ismiga laada maxalkiisa ayaan ku cadfay haddaynu rafcinana walaa quwatun aynu nidhaahnana afar saddex qawl baa ku jira waa maxay inaynu nidhaahno walaa quwatuntani laadani camilat camala laysa iyo maaha inaynu nidhaahno waxaynu ku cadfaynaa maxal laa maca smiha laada maxalkeeda iyo ismigeega cinda siiba weyn fii maxali rafcina iyo maaha inaynu nidhaahno laadan iyadu waa zaaidatu litakiidi nafyi uun e waxaa lagu rafciyey cala anahu khabarun limubtadayn mubtadbu khabar u yahay waa mise qowl rafci saddexda qowl baa rafci ku jira masle fane marka laada hore haddii aynu ismiga hore haddaynu fatxo ku binayno ismiga dambe saddex wej baa inoogu banaado laa xawla walaa quwata laa xawla walaa quwatan laa xawla walaa quwatun mid kastana tawjiiga aan sheegnay la tag haddii ka hore aynu rafcino laa tansiibin bu ka dambaha nasbin waa maxay laa xawlun baa tidhi laba un bay noogu bannaan kii dambe walaa quwata iyo walaa quwatun maxaa daaqadda ka baxaya walaa quwatan baa daaqadda ka baxaya laa xawlun laba weji baad icraab ahaan maraysa waa maxay labada wej inaad tidhahdid camilat camalan laysa iyo inaad tidhahdid mahane laadin waa la yska ihmaaliyey marfuucun calaa anahu khabarin limubtadiin labada qawlunba kugu banaanta haddaynu nidhahno walaa quwata kii dambana camilat camala ina ina camalkeyga way fududayba haddaynu nidhahno walaa quwatuna dee labada qawle hore mare ka hore aad u martay inaad tirahda camilat camala laysa iyo inaad tirahda mayna waa la ihmaaliyey oo he calaa anahu marfuucun bilmubtadai ama likhabari mubtadain maxduufin isla fahmi marka intaasay noqonaysa wax adag ba maada oo inta ilaa jurmigaan ku naqaanin marka wuxuu yidhi sheekhu fansib nasbi bihaa laadi mudaafan mudaafku nasbi aw mudaaricahu ay mushaabihalmudaafi mudaaf mid shabahay ku nasbi wadkur sheeg niyahow alkhabara khabarka sheeg bacda daaka ismigaa mansuubkaa dabadii khabarka sheeg raaficahu ay raaficalkhabari khabarka mid rafcinaya xaalada a tahay oo raafici waad xaalaysay sheekh haye xaaladuna waa nakiro inuu nakir yahay baa shardiya haye raaficina damiir baa loo idaafeeyey waa maxay waa wafi loo idaafeeyey mafcuulkiisi takfiifuma daafadani keenaysa wax kale ma keenaysaba saxiix walala saasa kaga badbaadsa walidaa aaniya cidfihii iyo wixii lamida ah waa talaxaaleeyey halka aayadaha qur-aanka dib ugu noqon doonta warakib tarkiibi oo korsi almufrada mufradka maca laa laa la jirkeega faatixan xaala a tahay faatixan waa maxay ay baaniyan bilfatxati fatxa mid ku banaynaya xaalada a tahay lahu mufradka wadalika tusaalihii kaainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeye ah ad tirahdi laa xawla awood xeerad walaa quwata yo awoodi ay kaanu lana anaga noomay sugnaana mana starkibin haddaba wajcalan alifku waa nuur tawkiid baa lagasoo ayuu ka soo gadoomay wajcalan yeel oo yeel athani ay athaniya ka labaad ka labaad maad walaa quwatada de marfuucan ka yeel oo maxaad walaa quwatun aw mansuuban maxaad walaa quwatan aw murakaban ama mid laiskorsiiye ka yeel maca laalaala jirkaaga oo maxaad walaa quwata si fiican markugu marin wa in rafacta haddii aad rafciso waa xilima markaa hore xilimahayd waa haddii he warakibti bugu warakib waa xaaladii tarkiibka laa xawle ka horaa tidhi waa in rafacta haddii aad rafciso awalanka hore oo tidhahdid laa xawlun aad tidhahdid laa tansiban falaa tansib ha nasbin athaniya ka labaad ha nasbin ee maxaad oranun laa xawlun baa tidhi layne walaa quwata iyo walaa quwatun maxaa daaqada ka baxay walaa marki hore halkaynu ku cadafna walaa quwatan markaynu nidhi maxal ismillah iminka laa nasba mabay camal falinba marnaba ma camal fashay lidaa maadaama ayna camal falin meel lagu cadfaa ma jirte de aduu xaggeed geyn caraba kaa horeysa meel geesa weyda aduu halkeed geyn soo basiid ma warkaas intaasi halkaasa kaaga dhamaatashee waaya abayaad badan bu xagga hoose inoogu dhigaya wuxuu yidhi wa mufradan nactan limabniyin yali faftax aw insiban aw irfac tacdili halkan wuxuu ka sheegayaa ilaa mutamiyadu aynu kusoo marna waa iska fudayde ismiga laa haddii uu noqdo mebni mebni xili muu noqonaya mufrad markuu yahay de ismigii ee mebniga ahaa ayaa naxti loo sameeyey naxti ayaa loo sameeyey naxtigaasina waa mufrad naxtigii iyo mancuudkiina way xidhiidhsan yihin wax faasili uma dhexeeyo maxaa la samaynaya naxtigaa saddex wej ku banaan si fiican baa mutamiyada kusoo marna markii si fiican buu u soma maxaan idin idhi ismiga laa ya ee mebniga ah haddii naxti loo sameeyo saddex shardina la helo naxtigaa aynu keennay saddex wej baa ku bannaanaanaya ismiga laa xilli muu mebni noqdaa waa markuu mufradka yaamida sooma haddaba ismigii laabaad naxti u samaysay saddex shardina waa la helay naxtigaa saddex wej ku bannaanaanaya o horta ismiga laa waa mufrad oo waa mebniba nactiga laftiisuna waa mufrad soo laba shardi maaha lamana kala saarin nactiga in iyo mancuudka waa imse saddexdaa shardi haddaynu isla helno nactigaa dambe ee aynu yeelnay saddex wej baa inoogu banaanaanaya xagga icraabka tusaalehaad ku fahmaysaana eega laa rajula dhariifa iminka rajula waa ismigii laada waa mebni waa mufrad dhariifna waa maxay waa mufrad waa nactiye lamana kala saarin mina isku xigin saddex wej ba inoogu banaan ah, saddex wej maxay noqonayaan albinaau cala alfatxi iyo annasbu iyo alrafcu waa maxay laa rajula dhariifa xaadirun laa rajula dhariifan xaadirun laa rajula dhariifun xaadirun laa rajula rajulka oo ariifan maskax badani xaadirun waa naxtidelen saxiix saddexdaa wej baa inoogu banaanaanaya oo sidan kale ay dhahdaa dee rajula dhariifa rajule iyo dhariifa ad markii hore iyagoo rajula iyo dhariifi isku korsan ayaad laadii dusha kaga keentay waa sidii laa rajulada caadigii o un laa rajula dhariifa saasay noqonaya ka dambana waa maxay laa rajula dhariifan haddaad tirahdidna waa maxay mactuu cafan calaa maxali ismi ada ismigood muxu fi maal asfa munan marfuuc haddaynu ka dhignana waa cadfan calaa maxalilah maca smiha manasan saddexdii weji waa intii horeynu soo marnade tawjiihoogii wey kolkaa u fiirsada adaba laqmada yar adage faftaxda qaada fadani waa zaa'idatun litaxsiini nutqi halkaynu ku soo marnay kanoo kale wa nuuna majmuucin wamaa bihi ltaxaq faftax waqala man bikasrihi nadaq minalka ka soo marin waa alfau zaaidatu litasin lafdi faftax atxi nactan nacti atxi mufradan mufrad xaalada uu yahay nactigu nactigaasoo limabniyin mabni u sugnaaday nactigaasoo yelii la xidhiidha nactigu almancuuta mancuudka la xidhiidha oo aan la kala saarin aw insiban ama nasbi aw irfac ama rafci in tafcal sidaa haddii aad samayso tacdil alla ilah cadaalad baad xukumtay maxaan saa u leeleeyahay nactu nakirati idaa taqadama ucriba xaalan nactiga nakiradu mufrada nactan bu markii hora mufradana nactigiisii oo waa la soo hormariya xaala la icraabaya limabniyin nactan ka sife yelii nacti labaadoo eh, sifa labaadoo nactantu ay leedahay weeyaan wansiban iyo warfacan mafcuulgoogii baa iska go'an tacdilna jawaabualab baa lagu jasmiyey ama maaha waxa go'an adaatu shardigii iyo ficlo shardigii ayaa go'an marka muxuu ku leeyahay haddii ismigii laadu u noqdo mufrad nactina loo sameeyo nactigaasina uu mufrad yahay nactigan iyo mancuudkuna ay xidhiidhaan oo aan la kala saarin nactigaa aynu samayno saddex wej baa ku bannaan waxaa ku bannaan in la fadxiyo oo la bineeyo laa rajula dhariifan laydhaa iyo in la nasbiyo oo fatxadi lagu taago laba kordhig laa rajula dhariifan laydhaa iyo in la rafciyo laydhaa laa rajula dhariifun saddexdaas ayna ugu bannaan oo basiid bay la tahay wuxuu yidhi faftax fatxi nactan nacti fatxi mufradan mufrad xaalada uu yahay nactigu nactigaasoo limabniyin mbni usugnaaday mbni buu usugnaaday oo ismigiilaaduna de waa mufrad wey macnuhu nactigaasoo yelii la xidhiidha huwa nactigu almancuuto mancuudka la xidhiidho oo aan la kala saarin nactiga iyo mancuudka aw insiban ama nasbi nactiga aw irfac ama rafci nactiga in tafcal sidaa aan kuu sheegay hadii aad samayso tacdil alla ilaha cadaalad baad xukuntay oo aad samaysay buu guri sheekh wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk